الحمد لله wsalaatu والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى bihudaah وبعد سلام الله عليكم waraxmatu وبركاته waxaa inoogu dambeeyey ah, masaladii ama cunwaanku sheekhu kaga hadlayey awalu man dawana fi culuumi اlxadiid waxaanaynu akrinay hadalka uu ka soo naqliyey mualifku raximah اllah xafidahu alxaafid ibn xajar raximah اllah kitaabkiisa nushat الnadr fi tawdiixi nuqbat اlfikr waxa uu inoo sheegay mualifku raximah llah alqaadi arama hormusiy iyoynu ka mid ahaa aimadii fankan wax ka aliftay kuwii ugu horeeyey kitaabkiisana la yidhaha almuxadith alfasil bayna alraawi walwaaci waxa uu inoo sheegay in aimadii ku xigtay iyaguna wax ka qoray uu ka mid ahaa abu cabdillaahi alxaakim kitaabkiisana waxaa la yidhaah baynu nidhi macrifatu culuumi alxadiid waa sida aimo badani sheegeen kadalika waxaa kitaabkiisa kitaabka xaakim isaguna camal ku daray caalimka la yidhaahdo abu nucaym alasbahani saaxibu waxa uu kitaabkiisa u bixiyey macrifatu culuumi alxadiidi cala kitaabi alxaakim sida samcaani uu sheegay kadib iyaga waxaa yimi khatiibu lbaqdaadi oo kutub badan oo kala duduwan baabka ka alifay oo uu ka mid yahay alkifaaya fii macrifati usuuli riwaaya alkifaaya fi macrifati usuuli alriwaaya iyo kitaab uu ka alifay aadaab alcaalim walmutacalim oo uu sheekhu ku sheegay aljaamic liaadaabi الsheykhi wasaamic saas ayuu musanifku raximah اllah alimaam ibn xajar saas ayuu ku sheegay waxayna u eg tahay inuu inuu macnihii guuda uu sheegayay uun uu tilmaamayey hase yeeshee kitaabka magaciisa waxaa la idhahdaa aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaab saamic waana sida nusakhiisa khadiga ah kuwooda catiiqa ah ku qoran waana sida xufaad badani ay sheegeen in kitaabka magaciisu sidaa uu yahay samcaani iyo khatiib lbaqdaadi laftiisa iyo ibnu khayr alishbiili nacam waxa uu inoo sheegay xaafidka alxaafid alkhatiib inaanu jirin fan funuunta cilmigan kamid ihi ilaa ilaa kitaab mufrada oo gaara uu ka alifay ilaa iyo uu yidhi caalimka la yidhaahdo abubakr ibn nuqta magaciisa waxa la yidhaha abubakr maxamed ibn cabdilghani maynu sheegin maalintii hore abubakr ibn nuqta magaciisa waxaa la idhaha alxaafid abubakr bn nuqطa waxaa la idhaha moxamed ibn cabdilghani albaqdadi alambli albaqhdadi alxambali waxa uu dhintay lix boqol iyo sagaal iyo labaatankii hijriga waxa uu yihi kul man anصfa calima ana almuxadiثiina bacda alkhaibi ciyaalu calى kutubih hadalkaa wuxuu ku yidhi kitaabuu leeyahay abu bakr bn nuqta hadalkaa wuxuu ku yihi kitaabuu leeyahy o la ydhaha ataqyiid limacrifati ruwaati الsunani wاlmasaniid waxa uu leeyahay walahu musanafaat fi culuumi اlxadiidi lam yusbaq ilى miliha wla shubhata cinda kuli labiibin ana almutaahiriina min asxaabi اlxadiidi ciyaalu clى abi bakrin اlkhaiib wuxuu leeyahy abu bakr اlkhaiib wuxuu leeyahy musanafaat iyo kutub culuumul uu ka qoray oo naafica oo aada u qiimo badan oo aan looga horreynin shubha wax shubha shubhaayna kuma jirto qof kasta oo cilmiga ku ogogle oo dhugmo iyo caqli u saaxiiba ah, ka shakiyi maayo inay mutaakhiriintu ciddii khatiib ka dambaysay oo asxaabulxadiiska ka mid ihi inay ciyaalun alacalaa abibakrin khatiib inay kutubta abibakr alkhatiib ay waxa weeyaan u yihiin marti oo ay u baahan yihiin oo ay ka faaidaysanayaan naam aimadii aimadii khaiibka dabadii yimi saas oo kale iyaguna kutub ayay cilmigan ka alifeen siduu shekhe inoo sheegay sheekhu markaasuu wuxuu inagu yihi qaadi ciyaad qaadi waxa wuxuu qoray kitaab laiifa laiif wuu kooban yahay xajmigiisuna waa yar yahay cilmiga ku jiraana waa cilmi waxa weeyaan maaragtay nafiisahoo maaragtay ah waxyaabaha zubdada ah ama ama ah maxaan dhahayey khulaasaadka iyo cilmiga waxyaabihiisa la koobo mid koobsade weeye ama zubdada hadalka intiisa intiisa kama kacdada waxaa la dhaha qaadi ciyaad magaciisa abulfadl ciyaad ibnu muusa alyaxsubi ciyaad ibnu muusa alyaxsubi alandalusi almaliki waxa u dhintay raximah llah hamsa arbaca arbaca waxa uu dhintay sanata arbacin wa arbaciina wa hamsmiya shan boqol iyo afar iyo afartanka hijiriga ayuu dhintay musanafaad aada u qiimo badan ayuu leeyahy musanafaadkiisa waxaa ka mid a kitaabka la dhaha alilmaac alilmaac kitaabka magaciisa dhamaystiro magaciisa dhammaystiro waxaad ku qortaa alilmaac ilaa alilmaac ilaa macrifati usuuli الriwaayati wa taqyiid الsamaac alilmaac ilaa macrifati usuuli الriwaayati wa taqyiid الsamaac waxa weeyaan waa hadal yani wuxuu ku leeyahay kitaabkani waa kitaab ku sheegan inuu kuu faa'iideeyo inaad garato usuusha cilmiga xadiiska lagu wariyo iyo wa taqyiidi isamaaci qaabka maqalka culimada iyo cilmiga ka qaadashadiisa loo qaydo intaas way kugu filantah laakiin kitaabka magaciisu wuu dheeriya waxaa ku jira alilma ilى macrifati usuli riwaayati wataqyid isama wajumali min fadaa'ili cilmi اlxadiidi wa ahli wanukati min aadaabi xamalatihi wa naqlih waa hagaag marka isaguna juskaas ayuu qoray abu xafsin almayaaniiji wuxuu qoray jus la yidhaahdo ma laa yasacu lmuxadita jahluhu waa sheegnay waa hagaag wuxuu sheekhu inagu yidhi aimada kadib waxaa yimi caalimka alxaafid ibnu salaax raximah llah abu camr ibnu salaax markaasuu kutubtii khaiibka ayuu maaragtay kitaab buu alifay kitaabka aad iyo aad buu ugu dadaalay oo waan waanu yeedhiyey hase yeeshee kitaabkaa wuxuu ku ururiyey buu horta inagu yidhi kutubtii khaiib khaiib kutubtii ka horreysay oo dhan buu ka faa'idaystay oo khulaasadoodii keenay iyo intoodii maaragtay ahayd lafdhabarta cilmiga u ahayd ee hadalka intiisii maaragtay qiimaa lahayda kutubtii khaiib ayuu intii ugu qiimaa badnayd isna ka soo ururiyey cilmigii kutubta khaiib iyo keyrkeed ku kala tegeyna kitaabkii saasuu isugu keenay deedna kitaabkii ayuu yeedhiyey kitaabkii ayuu yeedhiyey raximah llah waay kitaabkiisuna wuxuu caan ku yahay muqadimat bnu salaax ayuu caan ku yahay mashhuur ku yahay laakiin kitaabka magaciisa waxa la dhaha macrifatu culumi lxadii macrifatu culumi alxadiid waana sida isaga laftiisu uu ku magacaabay kitaabka markii uu sheegayey ibnu salax wuxuu leeyahy kitab la dhaha siyaanatu saxiixi muslim min asaqai waallaqad kitaabkiisaasi ayuu wuxuu ku sheegay macrifatu culumi alxadiis in magaciisa sidaa la yidhaahdo kitaabkiisa muqadimat ibnu salaax in magaciisa macrifatu culmin xadis la kitaabkaasi ibnu salaax waxa uu isugu geeyey kutubtii khatiib oo dhan khulaasadeedii iyo inteedii mucda ahayd kama kacdada ahayd lagama maarmaanka ahaa ya muhimaadka ahayd iyo kutubtii kale cilmigii ku kala tegey ayuu intuu khulaasadiisii soo qaaday isugu geeyey hase yeeshee sidii u jeclaa inuu waanu yeedhiyey kitaabka sida u jeclaa inuu u tartiibiyo umuu tartiibinin umu a umuu tartiibinin waxaana keensanaysaba nidhi dee madaras alashrafiya iyo oo uu mas-uul ka noqday oo wax ka dhigayey oo wakti badan maaragtay uu siinayey iyo culuum badan oo uu akrinayey iyo kitaabka oo marba qeyb uu yeelinayey ayaa keentay marka muu fursad u helin uu ku tartiibiyo sida awgeed baa maadaama kutubtii ahlulcilmiga khulaasadoodii lagu ururiyey culumulxadiiska markay noqoto ayay culimmadu kitaabkaasi u dul fadhiisteenoo u sharaxeenoo tacliiqaad u saareenoo xawaashi iyo maaragtay waxyaabo nukado maaragtay kutub ugu ziyaadiyeen kitaabka ugu ziyaadiyeen ahlulcilmigu kitaabka waa duldegeen nin ku gabya nin ikhtisaariya nin tartiibiya waxa weeyaan nin masaa'ilu ka tegay ku istidraaka nin meelaha qaarkood oo mujmal noqoto tafaasiisheedii sheega nin meelaha qaarkoodoo la garan waayo macnaheedii furfura nin maaragtay masaaisha qaarkood uu sheegay masaa'il cilmi uu sheegay ku ictiraada maaragta nin ninkii ictiraaday uga hiiliya hadda maaragtaad ilaa yowmina haada kitaabka waa loo khidmaya culimada ku gabayday waxaa ka ah xaafid alciraaqi iyo xaafid suyuui waxaa ka mid a ah culimada ikhtisaarisay nawowi iyo ibnu kathiir iyo ibnu mulaqin ayaa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah, waxaa kaloo ka mid a culimada ikhtisaarisay ibnu jamaaca waxaa ka mid a culimada masaa-isha qaarkood ku istidraakay bulqini caalimka la yidhaahdo min kitaabkiisa maxasin istilaaxa waxaa ka mid a culimada kitaabkaasi ictiraadaadkii lagu arooriyey iyo waxyaabihii lagu bushiyey intay ka garnaqday u hiilisay kitaabka zerkashi iyo ciraaqi iyo ibnu xajar ayaa kamid a ayaa kamid a saa awgeed ba sheekhu wuxuyna yidhi wuxuyna yidhi falaa yuxsaa lama koobayo ka min naadimin lahu imisa nin baa intan inta ninaa nadmisay lama koobayo wa mukhtasirin inta ninaa nadmisay inta ninaa maaratay ikhtisaarisay kitaabkii ikhtisaarka waxaa la idhaahdaa inaad hadal fara badan macnihii uu sheegayey alfaad alfaaddii ka yar ku gudato ikhtisaarka maxaa la idhahdaa inaad hadal fara badan macnihii uu sheegayey aad ku gudato xuruuftii uu ku qornaa qaar ka yar adigoo aan waxba ka tegin adigoo waxba ka tegin nacam ikhtisaarka waxa la dhaha alityaanu bilmaqsuud kulihi bilafdin aqala min alawal inaad hadalka maqsuudkiisii iyo ujeeddadii laga lahaa dhammaanteed aad aad keento oo aad ku keento hadalkii hore ku qorna hadal ka yar ikhtisaar baa la dhaha ikhtisaar ayaa la dhaha iqtisaarna oo bilqaaf la akhriyana waa bibacdi lmaqaas inaad maqaasidda inteedii muhimkahayd iyo qaarkeed keento oo hadalka yar aad ku keento marka sheekhu saasuu ku yidhi fara badanaa inta nadmisay inta ikhtisaarisay inta istidraag iyo bushin ku samaysay ama wax ka dabageysay inta mucaarida iyo intao gargaartay fara badanaa buu yii waxay kutusinaysaa muhimadda uu leeyahay kitaabkaasi naskaasi oo aynu akrinay waxaynu ugu maaragtay celinay inaynu bacda hadihi alfawaa'id uu ardaygu maaragtay oo aynu markii hore ka tagnay uu qorto madars alashrafiya xaafid ibnu salaax uu mas-uulka ka noqday ama uu tadriiskeeda tawaliyey aimo waaweyn madrasad caan oo aimo waaweyni ka baxday bay ahayd ma garatay aimo waaweyni ay ka baxday oo aimo wa maaragtay culimo waaweynina ay mas-uul ka noqotay oo lasoo kala dhaxlay oo maaragtay ay waxa weeyaan cilmiga lagu baran jiray sheekhu wuxuu yihi asaxiix xadiiska saxiixa ayuu halkani sheekhu kaga hadlaya aqsaamu saxiixi wa tacriifuhaa aqsaamu saxiixi saxiixa noocyadiisii iyo wa tacriifuhaa qeexideyna ya aqsaamta qeexideeda qism walba qeexidiisa yanqasimu waa u qeybsamaa asaxiixu xadiiska saxiixa ilaa qismayna ayuu u qeybsamaa saxiixin lidaatihi xadiis iskii saxiixu ah ilaa qismayni laba qaybood buu uqaybsamaa saxiixin lidaatihi buu uqaybsamaa mid iskii saxiixu ah iyo wa saxiixin ligayrihi ayuu uqaybsamaa mid keyrkii awgood saxiix ku noqday ya waay in badan baynu soo tilmaanay icraabtaasi wejiyada ku banaan yanqasim xadiis asaxiixu ilaa qismayni saxiixin haddaad tidhaahdo qismaynaad ka bedeleysaa soo ma waxaa kaloo kuu furan inaad tiraahdo صaxiixun lidatihi wa صaxiixun ligayri oo tirahumaa labadu صaxiixun lidatihi weeye ood ka dhigto khabar mubtadihiisi xadfan yahay laakiin ahlulcilmi waxay idhahdeen haddaad la hadalka ku laqbayn karto biduuni xadfin adoon waxba ka xadfin adoon wax hadafa keenin ama wax hadafa wax ku tacaluqaya sheegin hadduu hadalku aad ku laqbayn karto laqbadu ku saxayso taasaa ka awleysan ta maxduufka loo qadarayo waadix ta maxduufka loo qadarayo awalan buu ku uri saxiixun lidaati iyo saxiixun ligayri waxa weeye qof iskii u caafimaad qaba iyo qof caafimaadkiisu uu wax kale ku tiirsan yahay baa lagu mithaalin karaa qof caafimaad qaba caafimaadkiisa taam u yahay iyo qof xanuun baa haya ma garatay maalan xanuunkaasi marka uu qabto socodku u diidaya laakiin haddii adwiyada qaarkood la siiyo iska kici karaya u socon karaya u socon karaya waxaanu leenahay waa saxiix qofkaasi walow sixadiisu yaanay taan ba ahaanine laakiin sixadiisu waxay ku tiirsantahay bacda fadl illahi caza wajal sababta ma sababta ayay ku tiirsantay marka saxiixu lidaatihi xadiis iskii u saxiixu ah isaga sheegi doona awala asaxiixu lidaatihi huwa ma اtasala sanaduhu binaqli اlcadli اdaabidi can milihi ila muntahaahu walaa yakunu shaada walaa mucalala huwa xadiis weeyaan ama huwa khabar weeyaan huwa isagu ma xadiis weeye dheh huwa isagu ma xadiis weeye ama khabar weeye itasala uu xidhiidhay sanaduhu sanadkiisu uu xidhiidhay sanadkiisi baa xidhiidhay siduu ku xidhiidhay binaqli lcadli daabidi inuu soo naqliyo raawi caadil ah raawiga caadilka oo daabid oo xaafid ah raawi cadlun fii diinihi ah oon diintiisa la durin daabidna ahoo fii xifdihi wa itqaanihina aan waxba laga sheegin inuu sanadkiisu ku xidhiidho soo naqlintuu soo naqlinayo wey huwa xadiiskaasi maa khabar weeye ama xadiis weeye itasala uu ku xidhiidhay sanadhu sanadkiisu binaqli cadlin ay biriwaayati cadlin raawi inuu weriyo ama uu soo naqliyo uu soo guuriyo raawigaasoo cadliya o raawiga cadligoo daabita waa cadlun fii diinihi wa daabitun fii xifdihi wa itqaanihi maaragtaad saddex shardo hadda halkaa ku sheegay oo waa maxay itisaalu sanad sanad hadda waa isla fahnayde sanad maxaynu dhi waa waa waa silsilada muujinaysa raggii kala qaatay xadiiskan kala qaatay ay ku kala warinayaan saddex shardi baa halkaa ku sheegay itisaalu sanad cadaalat ruwaat iyo dabd ruwaat soo maarti can mili raawiga cadliga daabitka ee xadiiskaa wuxuu ka warinaya huwa xadiis weeya huwa xadiiskaasi maa khabar weeye ama xadiis weeye itasala wuxuu yihay sanadhu sanadkiisu binaqli cadli daabidi inuu ka soo naqliyo raawi inuu soo naqliyo raawi cadliya oo cadlun fi diyaanati on diintiisa la durin oo daabidoo xifdi iyo itqaan lagu yaqaano can milihi mid isaga kala mida cadaalada iyo dabdiga uu ka naqliyo ilaa mantahaau ilaa yuu sanadku dhammaado oo walaa yakuunu aanu ahayna ama shaadan shaadna xadiiskaasi aanu ahayn iyo walaa mucallalan mid la cileeyey toona shantii shardiba halkaasu ku sheegay sooma itiصaal sanad cadaalat اruwaat dabd اruwaat cadam الshuduud iyo cadamu alcila shantaa shardi khabarka laga helo khabarkaasa waxaa la yidhaahdaa صaxiixu lidaatihi صaxiixu lidaatihi awaluhaa صaxiixu wahuwa matasal isnaaduhu walam yushad aw yucal yarwiihi cadlu daabitu can milihi muctamadu fii dabdihi wa naqlihi ma aragto sidaas wey waay walaa yakunu shaadan macnaheedu waxa weeye waa inaan xadiiskaa lagu waa inaan raawiga cadliga daabidka xadiiskaa wariyey waa inaanu cid isaga ka awleysan ima min xayu alcadad wa ima min xayu alxifdi walitqaan wa ima min xayu alqadari walimaama waa inaanu khilaafin oo xadiis ay uu la wariyey sidii ay u wariyeen si mucalalkuna waxa wey xadiiska waa ina cillo qaadixa ah oo waxyeesha oo durtaa ku sugnaan way noo iman doonaan miaalu saxiixi lidaatihi hal miaal buu sheekhu u sheegayaa xadiis ah saxiixun lidaatihi qaala imaamu tirmidiyu raximah اllahu waxa uu yidhi xadaanaa cali bnu xujr qaala xadaanaa ismaaciil ibnu jacfar qaala xadaanii cabdullaahi ibnu saciid ibn abi hind can abihi can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslam qaala man yurid illahu bihi khayra yufaqihhu fi اddiin xadiiskaas sheekh wuxuu ka keenay kitaabka alimaam tirmidi raximah llah jaami jaamic tirmidi ayuu ku caan yahay ama sunan limaam sunan atirmidi labadaba waa la yidhaha waa kitaab ka mid a kutubta laysku yidhaahdo alummahaatu asit maaragtaad alimaam tirmidi maxamed ibnu ciisa ibnu sawra atirmidi raximah llah abu ciisa atirmidi waxa uu dhintay laba boqol iyo laba boqol iyo shan iyo laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijr laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanki hijr kitaabkiisuna asunan ama sunan tirmidi ayuu caan uu ku yahay xadiiskan u fiirso wuxuu ka wariyey sheekhiisa cali bnu xujr sheekhiisuna wuxuu ka wariyey ismaaciil ibnu jacfar ismaaciil ibnu jacfar wuxuu ka wariyey waxa uu yihi imaamu tirmidi wuxu yihi xadaثna cali bnu xujr qaala wuxuu yihi xadaثna ismaaciil bnu jacfar qaala wuxu yihi xadaثanii cabdullahi bnu saciid bn abi hind can abihi can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi din wuxuu sheekhu yihi hada isnaadu صaxiix rijaaluhu hiqaat rijaalu shaykhayn raggiisu waa rag hiqaada waana raggii sheekheynku wax ka wariyeen waruwaat sheekheyn ashaykheyn huna halkan ya looga jeeda albukaari wa muslim qolo walba laba sheekh bay leedala soco ya cilmanba laba ninoo ku sheegan ayuu leeyahy marka haddii lagu dhaha labadii sheekh baa saa yidhi xadiis gudahood ama akhrajahu sheekhaani baa soo saaray ama waa min rijaali shaykheyn ama itafaqa caleyhi shaykhaan sidaa haddii lagu yidhaahdo ha u malaynin ha u malaynin labadii sheekhe fiqigaad ku taqaanay soo ma ama aad culumta qaarkood oo kaleba ku taqaanay cali <clears throat> bnu xujr huwa sacdiy wey sacdi almarwazi waismaaciil ibnu jacfar huwa ibnu abi kai ibnu abi kaiir almadani abu isxaaq azuraq baa ayaa la yidhaahdaa waxaana la yidhahdaa qaariu ahli lmadiina reer reer madiina qaarigoodii nin qur-aanka loo raggii qur-aanka loo maaragtay aimada ku ahaa ku sheegana ayuu ka mid ahaa abu isxaaq azuraqi qaariu ahli lmadiina ayaa la yidhaha waxaa la yidhahdaa waa min aqraani imaami malik raximah llah min aqraani imaami malikin raximah llah weeye waxaa la yidhahdaa shaaraka shaaraka shaaraka shaaraka malikan fi akar shuyuuhi imaamu malik raximah llah shuyuukhdiisa badankiisa ayuu wax kala wariyey maxaanaynu nidhi labada qofee qarinkaa maxaa shardiga inay mashaayikhda intooda badan wax ka wada qaataan lakin inay dhammaan wax ka wada qaataan mashardi ay wadaagaan mashaaikhdo dhan maya waay ismaaciil ibnu jacfar waxaa la weydiiyey imaam axmed markaasuu wuxuu yihi raximah llah laa aclamu fiihi ilaa khayran khayr mooye wax kale kuma ogi nacam markaasuu inankiisii weydiiyey wuxuu ku yihi ahiqatun ma hiqa markaasuu wuxuu yihi nacam haa halkaana faa'iida ka soo baxday laa aclamu fiihi ilaa khayran qofka lagu yidhaahdaa wa taskiir waadix ikhwaan qaar baa laga yaaba la hadii hebel ka waran la qofka qofkii la weydiiyey idhaahdo khayr waxaan ahayn kuma ogi inuu idhaa aruu ka yaraa taxafuday maarkiis ya inuu idhaa waxaan xasuustaa axad tulaabina axad eh, cafwan axad zumalaa'ina ayaa nin sheekho macaliminteedii kamiduu taskiye u doontay wakti aanu ikhtibaar dictooraal gelinayn markaasuu sheekh wuxuu soo qoray laa aclamu fiihi ilaa khayran laa aclamu fiihi ilaa khayra aad buu udhibsaday aada buu u dhibsaday wuxuu u maleeyey de inuu inuu inuu inuu sheekhu ka yaro goos qabsaday ayuu u maleeyey markaan hadalkan arkay ayaan mawqifkii xasuustay ya ayaan mawqifkii xasuustay marka waa sidaas ka hadduu qofku dhaa hebel khayr mooye wax kale kuma ogi ogow waa waa taskiyo a cabdulahi ibnu saciidna waxa weeyaan bu hi huwa alfazari huwa alfazari waad garatay soo ma cabdillaahi <clears throat> ibnu saciid ibnu abi hind aabihiina waxaa la dhahdaa abi hind alfazari cabdillahi ibnu cabaas dee waa saxaabi saxaabada rasuula ka mid a ah. xabru lummati wa baxruhaa waay xadiiskaasi bi hada اlisnaad iyadoo aan wax kale la eegin wuxuu ku yahay saxiix wuxuu ku yahay maxay saxiix kitaabkana waxyaabaynu ku dooranay maxaa ka mid ahaa amilada soo ma aaniyan asaxiixu ligayri buu ku yihi xadiidka saxiixa ee la idhaha asaxiixu ligayrihi asaxiixu ligayrihi naam huwa xadiiska saxiixu ligayrihi waa alxadiisu alxasanu ida ctadada bimilihi aw fawqahu wakada daciifu lmunjabiru ida ctadada bاsaxiixi fayartaqi ila sixa halkan sheekhu waxa uu sheegay saxiixa si uu isu raaciyo oo qaybihiisu isu raacaan oo aanay tartiibtu uga lumin ayuu sidan u yeelay mualifku laakiin bacd lculamaa waxay markaase haddana waxay tacriifiyaan xadiiska xasanu lidaatiga ah haddana saxiixun liayrihiga tacriifiyaan waayo saxiixun liayrihigu wuxuu xidhiir la leeyahay alxasanu lidaatii waadix sooma si kale haddaynu u sheegno xadiiska xasanun lidaatihiga ah maxaynu ku sheegnay waxaynu ku sheegnay alxadiisu alxasanu lidaati waa xadiiskii saxiixa ahaa laakiin farqiga isaga iyo saxiixa udhexeeya waxa weeye ruwaadda warinaysa dabdigooda ayaa waxay ka hooseeyaan dabdi ahaan waxay ka hooseeyaan maxay kuwii saxiixa soo ma saas soo mayna odhan sidaa awgeed maadaama xasanun lidaatihigu sidaa yahay haddii laba xadiis oo xasanun lidaatihiya la helo oo xadiiskii xasanun lidaatihiga ahbaa waxaa loo helay shaahid ama mutaabaco iyaduna xasanun lidaatihi ah ayaa loo helay ya xadiiskaasi haddii shaahid loo helo xasanun lidaatiga ahi wuxuu noqonayaa saxiixun ligayrihi oo xadiiska xasanu lidaatihiga ah ee intii inta lagu mulaaxadeeyey waxa weeyaan ruwaadiisa ayaa xifdiga in yar ka hooseeya ama waxoogaa ka hooseeya xifdigii ruwaadii saxiixa haddii markaa la helo laba raawi laba ariiqoo xadiiskaasi uu leeyahay oo labaduba xasanu lidaatihi a la helo labaduba xasanu lidaatihi a la helo dee way is xoojinayaan soo marti maxay isla noqonayaan saxiixun ayri mid walba iskii wa xasanu lidaatihi muxuu saxiix u noqday bisababi wujuudi hayri in sanad kale iyo dariiq kale la helay oo xujiya maaragtaad oo xujiya oo xujiya waay waxaa kaloo xasan saxiixu ligayrihi noqda xadiis sanadkiisa dacfi ku sugnaa dacfigaasina kabmayey oo axaadiis shawaahida oo kabta helay oo axaadiis shawaahida oo maxaa kamid ah de xadiisku haddii kadaab dhex fadhiyo ama mutahamin bilkadibi dhex fadhiyo ya ama nin la yidhi waxa weeyaan algaalibu calaa axaadiisihi annakara oo faaxishu lhalada oo qaladkiisu zaaid yahay oo dhex fadhiyo de kaasi laa yanjabir soo ma laa yanjabir dacfi kaleo kabmaynu sheegnay oo waxaa kamid a xadiis inqiaac keliyi ku jiro inqiaac baa ku jira bas rawaadiisu waa iqaat waa cuduul laakiin laba raawiyo rawaadda ka mida ah laleeyahay waba waxba may kala maqleen ama waxaaba laisku khilaafsan yahi inay wax kala maqleen ama raawi mudalisaa ku jira oo aan tasriixinin xadaanaa aw ahbaranaa aw kuwa lamidka deedna labadii ariiq markay saa isugu yimaadaan dee way isoojinayaan soo ma isoojinayaan xadiikaas xadiis kale ku xoogoobayna isagana saxiixun liayrihi baa la dhaa waayo dee kaanahu inuu qeyrkii cuskaday oo uu ku kacay ma marka waa sidaas asaxiixu ligayrihi huwa alxadiisu lxasanu waa xadiiskii xasanka ahaa ee iskii xasanka u ahaa ida ctadada hadduu ku xoogoobo ida ctadada hadduu ku xoogoobo bimilihi mid isaga lamid a xadiis kaleo la helayo waxaa la helay ariiq labaad oo xadiiskani uu leeyahay oo isaguna xasana labadaa xasanin lidaatigahi way isxoojinayaano way isquweynayaano waay darajadii xasanun lidaatiga ahayd way ka guurayaan waxay u guurayaan macay darajo la yidhaahdo saxiixun liayrihim idaa ctadada hadduu ku xoogoobo bimilihi mid isaga lamid a ah. aw fawqahu ama mid ka darajo sarreeya waxaa la helay xadiis xasanun lidaatihi ah ayaynu haynay markaase xadiiskii waxaynu helnay shaahid saxiix ah shaahid isaga kaba martabad sarreeya oo saxiixa ah oo xadiiskii laftiisii macnihii laftiisii sheegaya ma waxaynu leenahay xasankan iyo saxiixan waa la ysku darayaayo waay wuxuu ka faa'iidaya xadiiskan xasanka ee ah, xadiiskan saxiixa ka sarreeya inuu isagu karu kaco saxiixun likhayrihi noqdo ma aragta hadda u noqdo wakadaa saasoo kalea ladha wakadaa saasoo kalea xasan la yidha saxiixun likhayrihi la yidhaahda addaciifu xadiiskii daciifkaana saasoo kale u ahaaday daciifkii almunjabiru ee kabmay ee kabmayey daciifkii almunjabiru kabmayey ay saaliu lilinjibaar ee kabmay ee u saalixa u ahaa inuu ictidaado idaa ctadada hadduu ku xoogoobo bisaii xadii saiixa ama xadiis xasana fayartaqii ila sixati isaguna agga siadu baay xagga sixada ayuu baxaya mihaalu saxiixi ligayrihi kaalay mihaalka wax walba lagu gartaaye qaala imaamu axmed raximah llah imaamu axmed wuxuu yihi fi lmusnadi kitaabkiisa musnadkaa wuxuu ku yihi waxaa la dhaha musnadkiisa magaciisa musnad imaam axmed bnu xambal waa hagaag walimaamu axmed raximah llah waxaa la dhaha axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybani ya ashaybani imaam ahli sunna wey goor muu dhintay laba boqol iyo ku dul qor laba boqol iyo koob iyo afartanka aimada magacantooda waa inad waa haysid oo wafayaadka aimada iyo waktigay dhinteenna waa haysid waa cilmi qaali la soco imaam axmed goormuu dhinta nihi laba boqol iyo laba boqol iyo koob iyo afartan wuxuu musnadkiisa ku yidhi xadaanaa cafaanu cafaan ibnu muslim asafaar ayaa noo warramay qaala wuxu uhi xadaanaa abu cawaana abu cawaana noo warramay yaa odhanaya cafaan baa odhanaya abu cawaana waxa la wadax ibnu cabdillahi alyashkuri baa la can caasimin buu nooga warramay waa caasim ibn abi ya caasim ibn abi najuud an zir bni xubayshi zir bni xubaysh ayuu wax ka wariyey caasim can cabdilahi bni mascuudin cabdilahi bn mascuud buu ka wariyey cabdillahi bn mascuud alhudali abu cabdiraxmaan alkuufi rafaca alxadiida ila nabiyi sala allahu alayh wasalam rafaca waa u kor yeelay alxadiia xadiiska waa u kor yeelay cabdilaahi bni mascuud ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nebigu u kor yeelay hadalka yaa leh zir bni xubaysh baa leh zir bni xubaysh oo taabiciya ah wuxuu leeyahay rafaca wuu u kor yeelay cabdlaahi bn mascuud alxadiia xadiiskan soo wado ila nabiy sal اlahu alيh wasalam nebigu kor yeelay muxuu tilmaamay xadiisku marfuuciy soo ma hay ayuu tilmaamay qaala wuxuu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa ninka aniga been iga sheegay buu nebigu alayh الsalaatu wasalaam mutacamidan xaal uu kasayo falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu booskiisa ha ka diyaarsado min jahanama ha ka diyaarsado halkuu jahanamo ka baa maaragtay ka degi lahaa haddiyeersada bu nabig alayh isalaatu wasalaam ninka been iga sheega ee beentuu iga sheegayana ee beentuu iga sheegayana weliba maxay sameeya u eesh u kasa cafaan ibnu muslim asafar ya waxa weeyaan waa imaam aimada ay yidhaaheen iqatun thabtun iqatun thabtun waa hagaag fii cadaalati wa xifdihiba waa nin lagu kalsoon yahay abu cumaan albahili albasri baa la idhaha caan wuxuu ku yihi cumaan ibnu muslim asafaar waa hagaag cali bnu madini wuxu uhi kaana idaa shaka fii xarfin min alxadiidi taraka xadiidku uu maqlo wariyey hadduu xaraf ka mida ka shakiyo waa ka tegi jira si uu isu ilaalinayo awgeed si uu isu ilaalinayo awgeed wadaax ibnu cabdillaahi alyashkuri abu cawaanat alwaasiti waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa hiqatun thabt isaguna waa hagaag caasim ibnu bahdala waxaa la dhaha caasim ibnu abinajuud alkuufi abu almuqri wuxuu ka mid yahay culamada quraada soo ma culimada wuxuu ka mid yahay qoraada culimadu waxay idhahdeen waa saduuqun lahu awhaam waa saduuq awhaam leh waa runshe run badane laakin lahu awhaamun awhaam buu leeyay xujatun fi lqiraa'a qur-aanka waa ku xujo baabka qur-aanka iyo qira'aadka waa ku xujo ya wa xadiisuhu fi saxiixayni maqruun xadiiskiisana saxiixeynka waa ku jira isaga oo mutaabacaad iyo shawaahid lagu lagu xoojiyey macnaheedu waxa weeye caasim ibnu bahdala caalimka la yidhaahdo xifdigiisa ayaa ayaa laga hadlay xifdigiisa ayaa laga hadlay soomaad gar xifdigiisa ayaa laga hadlay walaada ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen maxaluhu cindii maxalu sidqi saalixu alxadiisi walam yakun bidalika alxaafi xifdigiisu mu ahayn xifdigiisa maaratay nuqsaan naqsi ayaa ku jiray ama dee xifdigiisu mu ahayn tob muu ahayn ayay yidhaahdeen ahlulcilmigu raximahum ullah waay sidaa awgeed ayaa culimadu waxay yidhahdeen baabka qiraa'aadka caalim ku sheegan buu ahaa laakiin xagga xadiiska xadiiska waxau ahaa caalim awham leh oo fii xifdihi shayun xifdigiisa uu wax ku sugan yihiin xadiis marka ay noqoto waa garta si awgeed baa saxiixeynka labada caalim ee iska leh bukhaari iyo muslim waxay ku wariyeen axaadiistiisii waxay ka qaateen inta lagu mutaabaceeyo inta lagu mutaabaceeyo shawaahidda shawaahidda leh walihada bal xadiiskan u fiirso xadiiska sheek wuxu uhi isnaadu xasan rijaaluhu hiqaat ilaa caasiman caasim mooyaane wa ibnu abi najuud weeye fa inahu isagu saduuqun weeyaan saduuqoo lahu awhaamun awhaam buu leeyahay xoogaa awhaama ayuu leeyahay oo qaladaada iyo akhtaa walxadiisu xadiisku saxiixun bishawaahidihi shawaahidiisuu saxiix ku noqonaya isnaadkiisu waa xasan markuu ugu xoog bato laakiin xadiiska shawaahid buu leeyahay waxyaaba u markhaati kacayo macnahan oo kale ah ayuu leeyahy shawaahid buu leeyahay kadalika wuxuu leeyahy mutaabacaat walihada imaam axmed markuu min ariiqihi eh, min xadiisi cabdillahi bn mascuud wariyey isagoo caasim ku jiro waxa uu keenay mutaabacaat mutaabacaat ayuu u keenay wuxuu sheekhu yihi marka faqad akhrajahu shaykhani can caliy bn abi aalibin wa abi hurayra wاlmugira bn shucba wa anas bn malik radi allahu canhu bukhaari iyo muslim xadiiska way wariyeen isagoo min xadiisi cali bn abi aalib iyo abi hurayra iyo muqira bn shucba iyo anas bn malik afartaas saxaabi ay warinayaan wa akhrajahu bukhaari can zubayr bn cawaam xadiiskan lafdiisa bukhaari wuu soo saaray isagoo min xadiis zubayr bn cawaam ah wa salamat bn akaw isagoo xadiis salamat bn akaw warinayo wa cabdillahi bn camr bn caas isagu warinayo radi allahu canhum idan idan haa saxaaba axaadiista xadiiska xadiiskan laftiisa cabdillahi bn mascuud oo caasman bn majuud ka warinayo ayay wariyeen idan xadiisku muxuu noqonayaa saxiixun bi shawaahid ma aragtaa صaxiixu biesh bihadihi ashawaahid ayuu noqonayaa xadiiska alimaamu axmed uu wariyey wuxu hi imaam axmed xadaana hishaam cafwan xadaana haashimu qaala xadaana shaybaan can caasimin waxadaana cafaan qaala xadaana xamaad qaala xadaana caasimu can zirin can cabdilahi qaala qaala rasuulu lahi sal allah alيh waslama man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min jahannam qaala axaduhum min annar ay falyatabawa maqcadahu min annar kadalika imam axmed wuxuu yihi xadaana wahb ibnu jariir qala xadaana abi qala samictu caasima yuxadiثu can zirin can ibni mascuudi ana rasuula اllahi sal اla alay slam qaala man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annar idan markii uu wariyey imaam axmed xadiiska wuxuu u keenay mutaabacaad mutaabacaad ayuu keenay mutaabacaad yani wuxuu keenay ruwaad kala warisay maaragtay ruwad doora oo ka warisay dhammaantood can ariiqi caasim oo aima ah ayuu keenay raximah shawaahidda xadiiskana sheekhaa bay noo sheegay idan xadiiska waxaan leenahay waa aiixun liayrihi saxiixun liayrihi soo koob warka xadiiska saxiixun liayrihi la yidhahdaa waa xadiis uu wariyey waa xadiis sanadkiisa marka la eego xasan ah waa xasan oo helay shawaahid ama isaga la mid mida ah, ama ka ama ka saraysa ama kadalika waa xadiis daciif ah oo dacfigiisu yasiir yahay oo uu kabmayo oo dacfi kabmaya ku sugan yahay oo dacfigii wax kaba shawaahid kabta la helay waadix soo ma kaa waxaa la dhaha saxiixun ligayrihi ayrkiibuu saxiix ku noqday iskii saxiix maaha waadix soo ma hay waa hagaag haddaan miaal baabkan ka baxsan idiin sheego ood shekadan ku fahantaan markaa baabu faraaid dhiganayseen baabu faraaid waxaa soo marteen gabadh warasada ka midoo la idhaah binto iyo bintulibni soo ma bintadu waa waa bintulmeyit inantu meyd ku dhalay bintulibniduna waa inanu dhalay inan meyd ku dhalay waa inan inan dhalay labadaa hablood waxay ka mid ahaayeen dadka ahlufuruudka ahaa soo maha waxaanay ka mid yihiin dadka casabada ah arsosama marna waa casaba marna waa ahlufuruud markaasay markay casabada noqdaan casabo waxay ku noqdeen keyrkood joogidda uu la joogo darteed bintadu waxay casabo u noqotay markuu ibni joogay casabatay soo maha inaan la dhashoo la simani markuu joogo a haddama aragto oo ka tegay gabadhu isagu dhalay eh, inanu isagu dhalay iyo wiil isagu dhalay inantani casaba may noqoteen haddaanu inankani meesha joogi lahayn ahlu faral bay noqon lahayd nisbi nisba ayar iska rujisan lahayd kaarkii niska nin baa intuu yimi ka gubay yii kaadi nisba jire baaqi aad ila sugaysaa baaqi markaad ila sugtana baaqika soo haro saddex baynu uqaybsanaa labana anaa qaadanaya xabadna waad la holeeleysa hadalna ma jiro hadda ma garan ya maxaa culimadu u bixiyeen casabatun bilkayr ayaa loo bixiyey labadooda iyo okto shaqiiqo ah shaqiiqo la joogta iyo okto leabo ah leaba la joogta afarta waxaa loo bixiyey casabatun bilkayr bilkayr waa maxay casabatun bisababi wujuudi gayrihina macahuna cidaan iyaga ahayn baa casabo ka dhigtay iyagoo casabo may ahayn asal ahaan waadix ikhwaan markaa saxiixun ligayrina waa sidaas xadiiskani iskii markuu joogo saxiix ma aha laakiin wax uu saxiix ku noqduu helay way isbaritaareen intaas soo mafhuum ma maraatibu saxiix haddaad waxaad maxaa xadiiska loogu qaybiyey saxiixun lidaati iyo saxiixun ligayri xasanun lidaati xasanun ligayri maxaa sidaa loogu qaybiyey esh alfaaida minu in sidaa loo qaybiyo faaida ku jirta maxay tahay waxaa faaida ku jirta waxa xadiiska wuxuu yeelanayaa maraatib kala sareysa ayuu yeelanaya maraatibtaasi beri ayaynu darsigeena insha allah beri ayaynu akrin doonaa subxaanaka allahuma bixamdi laa ilaha illa anta astaqfiruka wa ilayk